alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin وأشhهadu an laa إilaaha ilا اllah waxdahu waliyu الصاalixiin وأشhهadu أna muxamada cabduh warasuuluh slى اllah عalayh وآlih وصaxbih وslma تsliima kaiira ama bacd ilaahay cabsidiisu waxaa qofka adduunyadana uu ku liibaano ridaha ilaahay ku gaaro albaabada khayrkana loogu furo fitankana lagaga ilaaliyo aakhirana waa waxa qabriga iyo qiyaamo iyo janno iyo naarba lagu badbaado oo cabsida ilaahay unbaa lagu badbaadi karaa oo camal iyo qowl iyo qalbiba yeelata cabsida ilaahay allah inoo fududeeyo khudbadanna waxay ku saabsan tahon rabaa inaan wax ka idhaahdo maalmahan warbaahintii iyo fadhi ku-dirirkeenna iyo hadalhayntu gabdhaal la kufsaday baa ugu badnayd warkii intaan akriyey een dhegaystay in badan ma wada dhegaysan kartid laakiin in badan oon dhegdhegaystayna falkaa in la cambaareeyo oo la dhaleeceeyo waa dhexdhaafsan oo badani ma jirin nin magaalo dhaleeceeya nin deegaan dhaleeceeya nin dad gaara dhaleeceeya iyo nin qolo cambaareeyaba warka cambaarayntuna waa calaacal nuxurkii waay warka marka laysku soo uruuriyo waxbaa la ceebeeye iyo calaacal weeye laakiin wax badan ma arag oo ka hadlaya waxa waxaan keenay si low si loogu gudbo in wax laga qabto ilaahay qur-aanka wuxuu inagu baray noloshu waxa ugu fiicani hadbaad si ilaahay yidhaahda wey qur-aanka iyo diinta haddii la raacana nolosha hadba sida ugu nadiifsan ee ugu wanaagsan sharaf iyo noolaansho iyadaa laga helaa markii la dayacana dadku nin walba intuu dayacaa dabkiisu soo gaaraa waxa yaallaay waa bilow ee dhammaad maaha wax meel dheer ka yimidna ma ahee midho aan beerannay oon goosanayna waay nina qori uu jabiyo qarjaftiisa kama naxay soomaalidu tiraahdaa haddaad geed qodaxa beerato midho qabow lama goosto haddaad dab shidato dab hareerahaaga ka shidana qabow iyo dhaxanla qabow dabayl qabow lagama sugo dabkii aynu shidnay iyo dacartii aynu beernay baan kuleelkeeda iyo kharaarkeeda goosanaynaae wax meel fog inooga yimid maaha wax inagu mujtamaceennan muslimkaa guud ahaan gaar ahaan mujtamaca soomaalidu wixii iyagu ay beereen bay goosanayaan bini aadamku ilaahay markuu abuuray dhowr baahiyood buu ku abuuray baahi waa baahid ay cuntadii iyo cabbitaanka u qabaan cunadiiyo cabbitaankii waa la tilmaamayoo risiqa xalaasha aase ay ku raatan lahaayeen jidkeedaa loo tilmaamay markay durbe inay taajiraan dariiq xaaraana ku raadiyaan noqotayna dhib iyo balaayo badan bay kala kulmeen intii ku baaba'day markaan midhahoodii intaan soo qaadannay beerannayna waxay goosteen oo kaleaan goosannay waayihii hore waxaan soo qaadannay warbaahinteennu oo telefishinadale laga sii dayn jiray buug ahaanna loo aqrinayay filimaanta tuugada iyo dhaca iyo boobka iyo sida wax loo dhaco markii filimaantii adduunka lagu sii daayey tuugadii baa badatay isagii baa noqday macallin laga barto sida wax loo dhaco sida wax loo jabsado sida loo raadgato markaad wax jabsato adana raadkaaga loo qariyo qofkii ku dabagala sida laysaga celiyo waxay noqdeen musalsalaad firmaantaxana ah oo inta cashiro laga soo barto suuqa iyo ganacsiga iyo dukaamada iyo daltadka lagu fuliyay noqdeen tuugadii baa badatay niman kaarto badan baa soo baxay guruubyaa isu urursaday dhacu waa ka farabatay hadda waxaa ilaahay kaloo baahi bini aadamka ku abuuray dareenka shahwada ah dariiq saxo guur xalaalo lagu gutana waa layna faray dadka ha loo fududeeyana waa la yidhi ciddii ay awoodi waayana ilaahayna ha ka cabsado haddii kulaylka shahwadu ku batana ha soomaa la yidhioo jirkiisu dhacaanka iyo intuu ka yaraadoo soon ku dadaalo karkii badnaa ha isaga jebiyo waxaan intaa ahayn waxaa la yidhi sulta iyo dowladi ciddii xarigga goosata ha madax jebiso intaa kadib baa ilaahay waxaa inoo sheegay binaadamku shahwadu way ku weynta dareenka uu cunada iyo cabitaanka u qabo marar badan waxaa ka badan dareenka shahwada uu qabo saan munaasabaad kale ku sheegay waxaad ku garan haddii masaajidka iyo garoonku buuxo oo hadalku dheeraado oo in hurdooto in telefoon ku mashquulo inuu cajiso oo hahamsado miduu mid la sheekaysto hadday sheekadii xagga rag iyo dumar iyo xiriirkood u leexato dhammaan waa la soo we kii hurda waa toosayaa kii wax ku mashquulsanaana waa soo jeedsanayaa dhammaan dareenkoodu hal mar buu soo laaban xataa kii murugaysnaa ee caraysnaa isagoo qoslay oo dhoolla caddayn baad arki waxay tilmaamaysaa dareenka ay ku leedahay ee rabbi ku abuuray subxaanahu wa tacaala xaaladdii sidaa ahayd baa waxaa laynagu yidhi guurkii ha la qaaliyeeyo yar lagu guursanin yaraantu waa xilligay ugu badan tahay shahwadu walidaalika xaaraamta zinada lagu dhaco waa yeelku waa ka dembi badan yahay da'yar zina ku dhacday maxaa yeelay da'yarta wax dareenoo ka xoog badanoo riixii kalaa jira waa yeel iyagu sooba gaabiyey oo dhacaankiiba yaraaday xumaan fara badan unbaa riixayse dareen xoog badan oo riixaya aan jirin wax kaa xoog badan oo ku riixaya iyo waxaan kaa xoog badnaynood ad u jiidaysana waa kala dembi badan yihiin yaraantii waxaa la yidhi xilligay xoogga badnayd yaan la guursan guurkiina waxaa la yidhi ha la adkeeyo kharash badan iyo shuruud badan ha lagu xidho shahwadu waa duufaan biyo biyoa ah wey waa la leexiyaaye lama xidho biyaha haddaad xirto iyagaa meel kale jabsan derbiyadana dumin duufaankii baa la yidhi ha la xidho marka la xidhayna dariiqay jabsan lahayd baa loo sallaxay warbaahintii oo hadda ka baxday dawlad gacanteed oo sharikadiya muasado tiviye furtay mar ahaan jirtay ee ka soo tagtay oo qof walbana fidinayo qaabilayana oo bahal yaroo telefoona nin walba gacanta ugu jiro wuxuu raba ka fidinayo sawirkuu rabana gudbinayo fitivdiyoguu rabana dhigayo kii la dhigana isaga qof ugu soo gelayoon cidna cidna marti uga ahayn daayartiina gacanta ku wada dhigeen dareenkooduna boqolka joogay baa waxa ugu badan ee baraha social mediaha la yidhaahdiiyo bulshadu ku xiriirtahay waxa ugu badan ee lasoo dhigo iyo waxa ugu badan ee la fiiriyo iyo waxa ugu badan ee la commenti gareeyo waa rag iyo dumar wax ka dhexeeya sawir qaawan video qaawan qolyo wax samaynaya iyo websaydyo wixiiba lagu baraagtis garaynayo kanna waa la xihay derbigu jabsanayana waa loo duleeliyey waxaa ummaddii ku jira haddaba qolyo waxaa ka shaqeeya oo ilaahay tilmaamay hadda ka hor markii qisadii ifkiga ee caasho lagu been abuurtay laga sheekaynayey baa ilahi wuxuu ku daray ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu kuwaan alla ka cabsina lahayn akhlaaqiyo dhaqan fiicanna aan lahayn ummaddanna bale iyo xumo la doonaya baa laga hadloo ina aladiina yuxibuuna kuwa jecel an tashiica alfaaxishatu xumaantan foosha xun inay ummadda ku baahda jecel cadaab bay aakhare agtira ay ku haddaba dad waxaa jira ummadda ku dhex jira oo waxaa in la baahiyo jecel baa jira daawashadeeda komintigaraynteeda samaynteeda qaybinteeda hadalhaynteeda kuwa jecel baa jira si ay dhagahana caadi ugu noqoto indhahana caadi ugu noqoto dhaqankana caadi ugu noqoto maxay tahay ujeeddada ka dambaysa jidkii alleh in laga leexda ay doonayaan wayuriidu aladiina yatabicuuna shahawaati an tamiiluu maylan cadiima leexasho weyn inaad leexataan bay rabaan kuwaa shahwada raacaya kooxdii ummadda muslimkaa ku dhex jirtay waxaa kaashaday albaabkii la xiray iyo iimaankii oo daciifay iimaanku hadduu daciifo waa la kacabsiga qalbigu daciifo ishu ilaahay inuu la xisaabtamaya xasuusteedii daciifto gacantu waxay qoraysa in malaa'ig qorayso oo lala xisaabtamaya daciifo carabkan hadlayaaye dikrigii ilaahay ku daciifo meesha cawn kaalmadii ilaahay iyo malagii waa ka yaraanaya shaydaan baa wehel iyo lamaano noqonaya shaydaan muu malaynaysaa diin la ilaaliyo iyo sama iyo akhlaaq wanaagsan inuu ku talin muu malaynaysaa waman yacshu can dikri araxmaani dikrigiiyo xasuusta ilaahay qofkii ka jeedsadaayey nuqayid lahu shayaanan shaydaan baan u diyaarinaynaa fawahu lahu qariinu isagaa lamaaniya saaxiibo ah shaydaan inuu lamaaniya saaxiibu noqday ilaahay xasuustiisii iyo cabsidiisii ku yaraatay dariiqii xalaashii ee shahwadaa laga soo xiray isagoo dabkiisa shahwadu meel kulul marayo kii xumahana loo soo bandhigoo bannaanka loo soo dhigay baa filimaantii reer galbeedka iyo wixii xumaayay samaynayeen waa horey gabdhahooda wada kufsadeen oo caadi ka noqotay gabadhiisa xataa intuu meel ku xiro inuu ka ilmo dhalo inuu gabadhiisa kufsadaaye dadka galbeedka jooga waraysta waa naadir maalin warbaahinta aynan ku qornayn nin gabadhiisa kufsaday ama wiil walaashii kufsaday galbeedku waa naadir caadi bay ka noqotay nabiguna horey wuxuu inoo yidhi latatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci ummadihiidin ka horreeyo oo looga jeeda yahuudiya nasaara jidkoodaa taaka taako iyo dhudhudhudhu raaci riwaayad ba waxay ku dareen hadday dhacdo iyaga mid ka mida ah hooyadii inuu faraxumeeyo kuwaydiinkadin ka mid ah hooyadeed faraxumayn doona markii filimaantii tuugadaha aan ka soo qaadanay tuugada aynugu badatay filimaantii jinsiga ahaa ee rag iyo dumar ee xishood la-aanta iyo akhlaaq la-aanta ahaa markaynu soo wada guurinay wada boostigaraynay oo wada daawanay oo la wada gareeyey oo la wada kumantii gareeyeyna wakaa waxaa dhacaya merihii baan goosanaynaa dacartaan beeranaynu daaqayna waxaan iskama imanin habeen iyo maalinna dadka kuma dhalan intaa waxaa u dheer waalidkii iyo gobihii waxbarashada ee da'yarta waa jahayn jiray garashadooda iyo garaadkooda kubcin jiray kor u qaadi jiray waxa xun ka waanin jiray waxa wanaagsan iyo mustaqbalkooda u sheegi jirayna xilkii iyo mas uuliyadoodii bay gabeen xil iyo mas-uuliyad baan gabnay amr bilmacruuf wanahyi can ilmunkar baa yaraaday xaafadaha la tuban yahay khayr laisma xasuusinayo suuqaa jidkaa la marayaa jirdiinooyinkaa la fadhiyaa ilaahay aan ka cabsanna lama xasuusto dukaamada iyo ganacsigaa la dhex hordayaa shirar iyo qabaa'il iyo siyaasad baa loo dhexyaacayaa wax ilaahay is xasuusinaya oo cabsidii ilaahay dayar iyo dad kale garoomaa ciyaaro la tegayaa alla isxasuusintii baa yaraatay iimaankii taqwadiiyo dikrigii qalbigii wuu daciifay waalidkii hay-adihii waxbarashadu xilkoodii xasuusinta iyo tarbiyaynta iyo ka kawarqabkay gabeen xakamayntii dowlad iyo xogta ay lahaan jirtay baafaraha ka baxdo nin walba gacantay u gashay jidkii xalaasha ahaabaa la xiray oo la soo adkeeyey wixii xumaan iyo filimaantoodiina waynu isu gudbinay inaan cayqabaadno oon cayqaylinno oon calaacalaaye gar iyo garawsho ma laha innagu inaan beerno wixii soo baxayna ka cabaadno innagu inaan fidinno maxay natiijada u dhashayna aan dhahno innagu ubadkii iyo ilmihii inaan dayacno kadibna maxay waxaa u sameeyeenaan dhahnaaye iyadooy khalad tahay laakiin garawshi iyo gar ku yeelan mayno haddii xilkeenna kaalin walba ciddii ilah gudan lahayd wixii dhacaayay wuu yaraan lahaa wax yaryaroo dhacoo naadir ahoo ama qof la dila ama xaalado dhacana aadamahana weligood way jiraya wayna jiri doonaan laakiin waxaan maxaa keenay dacwadii iyo khayrkii iyo isxasuusintii baynu yaraynay waxaan maxaa keenay waxbarashadii iyo waalidkii baa xilkoodii gabay waxaan maxaa keenay dowlad iyo maamul dadka xakamayn lahayd ama ciddii samaysay cidbin lahayd baa gacanteeda ka baxday oo waxaa la yidhi xorriyaadkay ku jirtaa waxaan maxaa keenay inagu waxaan qurunka een telefoonadii isugu wada dirayno baa dadkii dareenkoodiiyo waxalba kiciyey dariiqiina u furay maxaa keenay kii xalaash ahaa baan xidhnoon qaaliyaynay natiijadu waxaan maxaa keenay fa kasabat aydiikum waay waxa kasbannay waa ilaahina subxaanahu wa tacaala wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid inaan wax ka duula sooma rabno wax ka bedella sooma doonayno dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmata ancamahaa calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim ummadda haddii waxaa in wax laga qabto la rabo waxa keenay inaan wax ka bedello wey ilaahay ummad kama bedela xaaladay ahayd ilaa iyaga isbedelka uu ka yimaado ilaa inagu tarbiyadii aan soo xakamayno ilaa dariiqii xalaashaha aan fududayno ilaa da'yarteennii iyo tarbiyadii aan ka warqabno ilaa dacwadii iyo diintii dibaan ugu gargaarnaayey waxaasiya wax ka xun baan sugaynaa waxaan gacmaheennu inagu dayacnay inaan dad kale ku eedin midho xunu beerannayna dacarta inoo baxday inaan dad kale eedaynin waxba reer galbeedna yaan la eedaynin waxa soomaaliga lagu baahiyey inagunbaa baahinay ama soomaali muslin ahaw ama soomaali gaala ahaw ama mid fiican noqo oo si khalada uga dhacday ama ku xumaatadaa ku raaxaysanoo yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu noqo shaydaanka ka adeegayna dee shayddaantan iyo aadam baanaan inuuna wacdiyo wanaag nagula taliyana aynaan kaba sugayninoo ina shayaana lakum caduwun fatakiduu caduwan baa layna yidhi haddaanan qariin iyo saaxiib ka dhigannaaye dee waxun ininoo horseedo wixii laynooga digoon inagu isdayacnay wey ilaahay aynu ka cabsanno dadkeenna iyo ubadkeenna aan ka warqabno waxaan aan fidinayna iyo xumaatadan la qaybinaye warbaahinta iyo telefoonada aan ka dayno ama duqay ahaada ama da'yar ahaada ama rag ahaada ama dumar ahaada ilaahay ka cabsada dadka intii shahwada lagu kiciyo dadkiina la hor wado maxaad u dardarteen laleeyahay waxaan dembiga la wada aan ka dayno dumarkii qaawanaantii ha iska daayaan qaawanaantan la qaybinaya ha la daayo dumaradan iyo sawiradan qaawanaya waxa xunee laysu qaybinaya ha laga daayo waxa iyo wax ka xunbayna dhexalshiin markaan filimaantoodii qaadanayna falkoodii baynu ku dareenaayo hadda aynu wadnaa ilahi subxana wa tacala ummaddan khayrka allaha ku dabaalo inta samaha wadana allaha garab siiyo innagana iimaanka iyo towbada allahayna waafajiyo allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma alhamna rushdana waacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mowlaaha اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر